kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmiye aad ka dhegaysataan kale kulanti wacan wanaagsan waa maalimi isniin taarikhdu waxay ku beegantahay tahay shan bisha disembar sanadka laba qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona maxkamadda sare ee puntland oo ka hortimid go ismada khaatumo ay uga baxeen maamulkaasi musharaxiinta madaxweyne ee puntland oo iyagana dhankooda ka hadlay mowqifkooda ku aadan go'aanka ismada dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa dagaalamayaasha al-shabaab oo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee gobolka baay qodobada kale aad barnaamij ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ciidamada yuhuudda oo saacado kooban gudahood ku dilay tobannaan ruux oo falastiiniyiin aan waxba galabsan ah dibadbaxyo rabshado wata oo ka dhacay caasimadda waddanka serbiya iyo ku dhowaad toban ruux oo shacab oo ku dhimatay dagaal ka dhacay gobolka kherson ee dalka ukrein qodobadaas wixii kale nugu soo kordho xubnaha joogtadii kaalmaha sugaanta ee barnaamijkan ogaal ku dhegeysan doontaan markale kale kusoo dhowaada heer kana soomaalin gobtuna silic way mataa haddaan saxariimata abaartuna waa sunneen hadduu jiro saban xumaan waxaa xiga beri samaan sagsaaguna waa dhammaan buuraha suraba u dhee kana soomaali goobtuna silcway martaa xadana sxarii martay abaartuna waa suneeye hadduu jiro sabal xumaan waxaa xiga berisamaan sagsaaguna waa dhammaan gaalloolsamada jiro salkuna war horsanyey ayaan saba kula dhasho abkayguma suuli karo samada calanka kula ayaasan ka taagi faray adkay soo samir lahaw bilaha soonka ibaray gaalool samadaa jiro salkuna waroorsan ayaan saba kula dhasho adkayguma suuli karo umada calankaa kula dhaama ayaasan ka taagi faray adkay soo sami lahaw ilaah soonka ibaray daruuraha sixirka iyo dansaxalkani dul iman samaaruhu wuxuu ahaa naflaha madowguusan sadhadka faraaruqiyo intaasoo soo cufan safii cudud buu lahaa cadaawo kagaasasaaruuraha sixirka iyo tasaxalkani dul iman soomaaligu wuxuu ahaa naflaamada ugu sambe sadada tafaraaruqiyo intaan soo soo cufin safiir cudud buu lahaa cadaa wuu ka gaasisan allow solasi bulshada soo keenay sinjiga ka mid ahaysano waa qood kala soo lahay sariir lagu wadaa gamaan anaatusalow ahow hargeysaysaga wanaag sirada baxno ahow allow sala siiya bulshada sokeeya inay yihiin sinjiga ka midaysano boqoodka la soo mahayn habeer lagu wada gamaad banaanka salno ahow hargaysa isaba wanaag sidaa waxaynuu ahow waxaa xalalay sawiray geligoo nabad saadayo sareera dadkahoo kuladay waxay sugayeenna ah helay buuraa suurad baawdhe aankana soomaalinimo goobtuna sidic wayn martaa naabtana saxaniiruma tiro waxaa xalila ii sawiray gaygoo nabad saaqayo sareeda dadkoo kuladay waxay sugayeen helay buuraa surad baana u dheer kana soomaalinimo gobtuna silicway martaa danas xariima tiro waxaa xale lay sawiray geygoo nabad saadayo sareena dadkoo kuladay waxay sugayeen helay duuraa suradbaa u dheer anka soomaalinimo gobtuna silicway martaa hadana saxani martiro anintaasi ku dhaafanaysta sixidda furuta ee barnaamijka ogaal qarandiid samadiid samadiid nabadiid nabadiid diid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta markale kusoo dhawaada barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa waxaanu ku bilaabeynaa wararka la xiriira dowlad goboleedka puntland maxkamadda sare ee puntland ayaa war ka soo baxay waxaa lagu sheegay ama looga horyimid go-aankii isimada ee eh, maamulka khaatumo ay uga baxeen guud ahaanba dowlad goboleedka puntland oo ay xubno ay ku lahaayeen waxaana ee eh, gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare ee puntland war uu soo saaray kana soo baxay maxkamadda lagu sheegay in go-aankaasi aan loo marin habraac sax ah waxaana warqada kasoo baxday ee eh, gudoomiye ku-xigeenka ugu sareeya ee eh, maxkamadda sare ee puntland sidoo kale uu ku sheegay in marka la eego nidaamkii ay u mareen odayaasha dhaqanka ee maamulka khaatumo inay gebi ahaanba ka baxaan dowlad goboleedka puntland uu yahay mid aanan waqti xaadirkan aanan habbooneyn waxaana axmed sheekh cumar uu soo jeediyey talooyin sharci ah oo la gudboon dhinaca puntland maadaama dhanka s qaatumo ay go-aankooda ay soo gudbiyeen waxaana sidoo kale uu sheegay in ay tahay in laiskaga yimaado sidii dhinacyadu ay arintaasi uga wada hadli lahaayeen waxaana warka kasoo baxay gudoomiye ku-xigeenka lagu yiri markuu arkay go-aanka isimada dhaqanka maamulka s qaatumo isla markaana isagoo ixtiraamaya axdiga iyo jiritaanka maamulka icc qaatumo uu soo saaray go-aamadani markuu arkay sidoo kale qodobka toddobaad ee dastuurka puntland oo tilmaamaya in dhulka iyo sohdimaha puntland isagoo tixgelinaya in haddii ay kala go-ayaan labada maamul ee puntland iyo c c qaatumo ay tahay in aanna aysan ku yeelan saameyn taban oo wax u dhinta iskaashiga iyo sidoo kale xiriirka labada maamul waxa uu aragtidiisa sharci ku cadeynayaa kow in go-aanka isimada eh, ka dhiman yahay habraaca loo maro heshiisyada ah, kabixistooda habraacyadaas oo ah kuwo iswaafijinaya danaha dhinacyada ay quseeyaan maadaama go-aankoodu uu ku dhisan yahay maslaxada hal dhinac oo keli ah qodobka labaad ayuu ku sheegay in ay puntland ay iyaduna ay xaq u leedahay in ay go-aamo qaadato in ay doorashadeeda puntland uu ku sheegay inay xaq u leedahay kow in doorashadeeda ay u qabsato qaabkii hore lagu qaban jiray s c na aysan ka caban karin maadaama aanay isimadu go-aankooda soo gudbin waqti ku haboon sidoo kale waxa uu sheegay in puntland ay xaq u leedahay in doorashada ay dib u dhigto inta xal laga gaarayo go-aanka isimada s c qaatumo ay a c c qaatumana ay damaanad qaato ay damaanad qaado qarashkii doorashada ku baxay maadaama xaq loogu yeelanayo khasaaraha ka dhashay go-aanka ay gaareen ama ay uga baxeen puntland sidoo kale qodobka saddexaad ee ugu dambeeya ayuu ku sheegay in xildhibaanadii todoban iyo toddobada ahaa ee beesha dhulbahante ku matalayay baarlamaankii shanaad ay yihiin kuwo kali ah ee kuwa keliya ay ku yimid sifada sharciga ah sidaas darteedna waxa uu sheegay in ay sii shaqeyn doonaan iyaga inta laga dhammaystirayo habraaca kala gurashada labada maamul waxaana go-aamadani kasoo baxay amaba talooyinkan uu soo jeediyey gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare ee puntland ay imaanayaan iyadoo isimada maamulka ecc qaatumo ay sheegeen in gabi ahaanba ay ka baxeen dowlad goboleedka puntland maamulkeeda toban iyo todobadii xildhibaan ee halkaasi ku matalayay deegaanada ecc qaatumona aysan soo xuli doonin inkastoo gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare uu sheegayo in ay sharci tahay in ay sii shaqeeyaan kuwii hore inta xal laga gaarayo oo ay puntland iyo sidoo kale khaatumo ee heshiis rasmi ah oo kabixista isis ee qaatumo ee puntland ay ka gaarayaan dhanka kale musharaxiinta madaxweyne ee puntland ayaa iyagana waxay cadeeyeen mowqifkooda ku aadan eh, go-aankaas ay qaateen odayaasha dhaqanka ee isis ee ay ku sheegeen in ay maamul gooni u taagan oo ay yihiin oo aysan puntlandna xubno ku yeelan doonin hadaba go-aanka ay soo saareen musharaxiinta iyo waxyaabaha ay ka yiraahdeenba waxaa soo koobaya eh, waryaheena garow inooga soo warama ee saciid xasan faarax musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha puntland oo shir deg dega ku yeeshay magaalada garowe ayaa soo saaray war-saxaafadeed ay kaga hadlayaan mowqifkooda arrimaha doorashada puntland iyo go-aanka s c khaatumo ay ka gaadheen xildhibaanada toddobiyo tobanka ah ee deegaanada puntland ku mateli doona war-saxaafadeed laba bog ka kooban oo ka soo baxay musharaxiinta ayay ugu horreyn ku sheegeen inay ixtiraamayaan go'aanka ismada iyo maamulka s c khaatuma ay kaga baxeen doorashada puntland balse waxay intaasi raaciyeen in loo baahan yahay heshiis loo dhan yahay si loo kala guuro labada maamul ee puntland iyo s c khaatumo golaha musharaxiinta puntland ayaa sidoo kale isku raacay in aan ka hor koob iyo soddonka diseembar ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka lasoo xuli karin xildhibaanada laga soo doorto s c khaatumo inta laga helayo heshiis siyaasadeed oo xukuumadda iyo musharaxiinta mucaaradka ay ka gaaraan soo xulista toddobiyo tobanka xildhibaan ee reer s a c oo maalmo ka hor sheegay in aanay puntland qeyb ka ahayn xildhibaanana aanay sanadka usoo diri doonin golaha musharaxiinta xilka madaxweynaha puntland u taagan ayaa sidoo kale caddeeyey in aysan aqbali doonin xildhibaano ku soo baxa habraac baalmarsan saxiixii ismada ku soo xuli jireen xildhibaanada ee baarlamaanka puntland labadii kun iyo sideed iyo tobankii kaasi oo ahaa kan xildhibaanada hadda jooga lagu soo xulay balse haddii kaa mid ka duwan lagu soo xulo uu yahay mid markaasi sharciga aan waafaqsanayn isla markaasina ay kasoo horjeedaan dhinaca kale waxa ay madaxweynaha puntland musharaxiintu ay ku eedeeyeen in uu faragelin qaawan uu ku hayo beelaha dhexdooda iyo soo xulista xildhibaanada taasi oo ay digniin adag u direen madaxweyne deni sidoo kale waxa ay fariin u direen guddiga arrimaha xalinta khilaafaadka doorashooyinka kuwaasi oo ku howlan soo xulista xildhibaanada iyo sidii arrintaasi xal looga gaari lahaa iyaga oo sheegay inay ka baxeen heshiis ay gaadheen siddeed iyo tobankii bishan aynu ku guda jirno oo ahaa in ciidamada b m b afta laga wareejiyo amniga guddigaasi loona wareejiyo ciidanka booliisku oo ay amnigooda sugaan kaas oo dhigayey in xulista xubnaha golaha wakiilada loo maro abraaci disembar in ciidamada b n b f laga qaado baarlamaanka laguna bedelo ciidamada booliiska ee hore u joogay in la joojiyo warqadda dembila'aanta c i d-da in hawshooda ay u gutaan si ku dheehan si ay ku dheehan tahay dhexdhexaadnimo iyo hufnaan shan baluhu wuxuu caddaynayaa inuusan aqbali doonin xubnaha ku soo baxa habraac baal marsan saxiixii sunnadu ku soo xuleen diseembar laba kun iyo siddeed iyo tobankii xubnaha golaha wakiilada puntland lix golahu wuxuu dusha ka saarayaa madaxweynaha wakhtigiisu gabaabsiga yahay siciid cabdulaahi dini mas-uuliyadda cawaaqibxumada ka dhalata burburinta beelaha abaabulka ciidan iyo xaalad abuurka uu ka wado caasimadda puntland ee garowe baruhu wuxuu adkaynayaa in doorashadu wakhtigii loo asteeyey ay ku dhacdo oo ahayd sideedda janaayo laba kun labaatan iyo afar ugu dambayn baruhu wuxuu ku baaqayaa si looga baaqsado qalalaaso siyaasadeed in guddiga ansixinta iyo xulinta khilaafaadka golaha wakiilada ay kor joogteeyaan xubno ka socda golaha dhaqanka beelaha puntland xubnaha golaha midoob musharaxiinta ee baaqan si wada jira ah u soo saaray waxaa ka mid ah doctor cabdiweli maxamed cali gaas ambasador axmed ciise cawad janaraal asad cismaan cabdulaahi xasan shire abgar faarax cali shire maxamed cabdiraxmaan farool maxamuud xayid ibraahim cumar ismaaciil waaberi doctor guuleed saalax barre cali gaashaan cali doctor aadan sheekhdoon cali doctor maxamuud maxamed mashruuf cali xaaji warsame iyo cabdulaahi muuse nuur sanyare cabdiladiif muuse nuur sayaro ee ugu dambayn waxaa ku nifaaqeen warsaxaafadeed siddeedii tobankii iyo isimadii saxiixay kuwaas oo loo baahan yahay in la tixgeliyo xulidda hadeer warkan ka soo baxay siyaasiyiinta mucaaradka ah ee deegaanada puntland ayaa waxa uu imaanayaa xilli esesi khaatuma ay sheegtay inaanay qeyb ka ahayn doorashada puntland ee soo socota xildhibaanada iyo madaxweyne ku-xigeenkana aanay sanadka soo xuli doonin sidoo kale waxaa la filayaa in markaasi doorashadu ay ku dhacdo afartan iyo sagaalka xildhibaan ee puntland markaasi u hadhay marka laga tago toddobiyo tobanka s s khaatumo waana sida ay markaasi soo jeediyeen musharaxiintan iyaga oo sheegay inaan sideedda janaayo ah haba yaraatee doorashadu dhaafi karin islamarkaasina lagu soo doorto afartan iyo sagaalka xildhibaan ee puntland haddii aan heshiis laga gaadhin toddobiyo tobanka s s khaatumo adig mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa waryaheena wararka puntland inoo qaabilsanee siciid xasan faarax oo soo koobayay warka kasoo baxay musharaxiinta mucaaradka ee puntland kuna aadan go-aankii ay ismada khaatumo sheegeen inay uga baxeen maamulka puntland weli ogaal ay qodobo kale ayaa inoo soo socda oo gudaha iyo dibaddaba ku saabsan balse markan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku eegeynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhammaanaya dhacay qeybta lixaad ee barnaamijkaas kusoo dhawaada kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiin meel waliba waad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan qaybtii lixaad barnaamij gaara ah waan ku egeyno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee barnaamijkan waxaa sii wada jira idinkugu soo jeedinaya cabdinaasir maxamed maxamuud iyo anigoo ah axmed dirir nuur aynu ku bilownay kowdii seteembar sanadkan sii dhammaanaya dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in tiradii ugu badneed oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay soo dhiibeen agaasimaha xarunta qaran ee tubsan cabdulaahi maxamed nuur ayaa xilligaasi sheegay inay kordheen xubnaha maleeshiyada al-shabaab ee kasoo baxaya islamarkaana isku soo dhiibaya ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugnaa furimaha hore dagaalka waxa uu sheegay in ka badan laba boqoloo xubnood inay soo dhiibeen kuwaas oo iska soo kala dhibeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe labadii sebtembar madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa markii ugu horreysay waxa uu qoray in ciidamada xoogga dalka ay ka soo baxeen furimaha dagaalka kadib markii dagaal xoogan uu ka dhacay deegaanka coosweyne ee gobolka galgaduud halkaas oo ciidamo badan oo ka tirsan kuwa dowladda al-shabaab ay ku dileen madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka qaybgelayay xilli habeen kulan ka dhacay aalada warta weerarka ayaa waxa uu sheegay in dagaalkii cows weyne dowladda uu khasaare xoog leh ka soo gaaray waxa uu hadalkiisa intaasi sii raaciyay in ciidamadu ay dhowr bilood nasan doonaan balse waxa uu sheegay in dib loogu noqon doono furiimaha dagaalka madaxweyne xasan waxa uu sheegay mar kastoo dagaal la galo in guul ama guuldaro lala kulmayo wax iska caadiyan ay tahay in dagaal la galay guuldaro lagala soo kulmo isla labadii sebtembar xubno ka tirsan al-shabaab ayaa lagu diray duuqeymo ka dhacay gobolka mudug duqeyntaas oo ay iska kaashadeen diyaaradaha dagaalka ayaa duqeymo waxay ka fuliyeen gobolka mudug deegaana ka tirsan waxayna la beegsadeen saldhiggii ugu weynaa ee maleeshiyada al-shabaab ay ku lahaayeen gobolka mudug kaas oo lagu magacaabo deegaanka dumaaye oo hoos taga ah magaalo xeebeedka xardheere ee gobolkaas wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin fiqi ayaa xilligaasi sheegay in gabi ahaanba la basbeeliyey saldhigii la weeraray ay ku sugnaayeen xubnaha maleeshiyada al-shabaab halkaasina lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan iskugu jira dhimasho iyo dhaawac madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray magaalada maxaas ee gobolka hiiraan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada maxaas wuxuu kula kulmay saraakiil ka tirsan milatariga soomaaliya ciidamo ka tirsan kuwa deegaanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxauu degmada maxaas sidoo kale kula kulmay gudoomiyii hore ee gobolka hiiraan cali jayte cismaan kaasoo hadda ah ergeyga gaarka ah ee u qaabilsan madaxweynaha soomaaliya ciidamada macwisleyda ama ciidamada deegaanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dhinacyadii maxaas ku kulmay waxay ka wada hadleen sidii loo laba jibaari lahaa dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab iyadoo lagu wada ballamay in dagaal toos ah la qaado oo ka dhan ah kooxda al-shabaab saddexdii setembar sanadkan sii dhammaanaya waxaa soo warar ku saabsan in khilaaf uu soo kala galay hogaanka sare ee ciidanka xoogga dalka si gaara ah taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo wasiirka gaashaandhiga ee soomaaliya waxaana khilaafkaas la sheegay inuu ka dambeeyey kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay weerar culus ay ku qaadeen deegaanka coosweyn ee gobolkaasi galgaduud halkaasuu dagaal culus uu ku dhex maray ciidamadii halkaas ku sugnaa khasaare kala duwan ay dhinacyadii soo kala gaareen khilaafka ayaa la sheegay in dhinacyadu inuu cerkiis kusii shareeray isla islamarkaanaha uu sababay in qaar ka mid mida ah ciidamadii dowladda ay ka soo baxaan furmaha hore dagaalka afartii sebteembar allah u naxariistay magaalada london ee caasimadda boqortooyada ingiriiska waxaa ku geeriyooday fanaankii caanka ah ee axmed naaji sacad axmed naaji sacad waxauu ahaa fanaan ka mid ah xidigihii ugu caansanaa ah kooxdii hoblada qaranka ee waabari heesihiisa ayaa isugu jiray wadani iyo heesa jacayl oo u qaaday waxa uu caan ku ahaa tumista qalabka kala duwan sida muusiga iyo sidoo kale kabanka ama cuudka axmed naaji sacad waxauu ku dhashay magaalada muqdisho wixii ka dambeeyey burburkii ama dagaaladii sokeeye waxa uu magagelyo u raadsaday wadamada shisheeye isagoo sidoo kale soo saaray koox faneed kuwaas oo uu ka tababaray dhammaan qaybaha kala duwan ee fanka kuwaas oo iyaguna noqday heesa lixdii seteembar madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa wuxuu sheegay in saraakiil ka tirsan militariga soomaaliya loo xiray kadib markii ay amar siiyeen ciidamada dowladda ee ku sugnaa furimaha hore dagaalka kuwaas oo dib ugu soo baxay madaxweynaha oo duleedka ah magaalada maxaas ee gobolka hiiraan uu kula hadlayay xilligaas ciidamo ka tirsan xooga dalka ayaa sheegay in saraakiisha la xirxiray lasoo taagi doono maxkamadda ciidamada laguna xisaabtami doono dembiyadii ay ka galeen islamarkaana la marsiin doono wax uu sharci qabo lixdii sebtembar madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh maxamuud oo ka ambabaxay gobolka hiiraan gaar ahaan degmada maxaas ayaa gaaray degmada aadan yabaal ee gobolka shabeelaha dhexe madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ujeedkiisu ahaa abaabulka mar kale rogaar celinta wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka dagaalka al-shabaab madaxweynaha ayaa degmada aadan yabaal wuxuu kula kulmay saraakiil ka tirsan militariga dalka ciidamada deegaanka qaybaha kala duwan ee bulshada isagoo khudbada uu jeediyey dadka deegaanka iyo ciidamada militariga sheegay in muhiim ay tahay in howlgalka la kordhiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilligaas wuxuu u ololeynayay howlgalka wejigiisa labaad iyo sidii uu bilaaban lahaa isagoo dadka deegaanada gobolada dhexe degan iyo ciidamada militarigaba la qaadanayay kulamo kala duwan kuwaas uu kula balamayay inay kordhiyaan dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab toddobadii setembar dagaal u dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka nuur dugle oo ka tirsan gobolka shabeelada dhexe dagaalka ayaa bilowday kadib markii xubno ka tirsan al-shabaab ay weerareen deegaankaas halkaasina ah ay kala kulmeen iskacaabin kaga timid ciidamada dowladda oo garab ka helaya ciidamada macusleyda oo deegaankaas ku sugnaa saraakiisha ciidanka dawladda ayaa xilligaas sheegay in maleeshiyadii weerarka halkaas kusoo qaaday ee jab xoogan ay gaarsiiyeen markaana ay ka saareen deegaankii weerarka ay kusoo qaadeen sebtembar waxaa khilaaf xoogan oo soo kala dhexgalay madaxweynaha maamulka galmudug iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa waraqad ka baxday xilligaas madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug ayaa shaqada looga joojiyey wasiirka arrimaha gudaha maamulka galmudug kadib markii lagu eedeeyey inuu xagaldaaciyo dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab dhinaca kale madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa xilligaasi buriyey islamarkaana waxbakama jiraan kasoo qaaday warqada kasoo baxday xafiiska madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo shaqada looga joojiyey wasiirkii arrimaha gudaha kadib markii warqad kasoo baxday xafiiska madaxweyne ku-xigeenka lagu sheegay in wasiirka arrimaha gudaha shaqada laga ceeriyey khilaaf xoogan ayaa xilligaasi soo kala dhexgalay madaxda ugu sarreysa maamulka galmudug madaxweyne qoorqoor ayaa faray xilliga allaamaha ammaanka in waajibaadkooda ay gutaan cid kasta oo wax u dhimi karta siduu hadalku u dhigay amniga iyo xasilooni darada ka jirta degmada caabudaaq ayaa lagu yiri war qoraal oo xilligaasi kasoo baxay madaxweynaha maamulka galmudug toddobadii seteembar madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa warbixin guud ka dhigeysay taliska ciidanka xooga dalka si loo xaqiijo qorshaha dalka looga saarayo al-shabaab hogaanada taliska ciidamada xooga dalka ayaa la wadaagay madaxweyne xasan sheekh maxamuud qorshayaal muddo kooban al-shabaab dalka looga saarayo iyagoo adkeeyay sida nafurnimada iyo geesinimada leh ay habeen iyo ugu taagan difaaca qaranka ciidamada ayaa lagu yiri war qoraalu xilligaas soo baxay madaxtooyda filla soomaaliya sideedii sebtembar ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa deegaanka ayaa u suura gashay inay la wareegaan deegaano ka tirsan maamulka galmudug ciidamada isugu jira kuwa xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa dagaal qaatay saacada kadib al-shabaab waxay ka saareen ama ay kala wareegeen deegaanka bulacli oo u dhow deegaanka ceel la helay oo isna xilligaasi al-shabaab lagala wareegay ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa deegaanku dagaal xoogan oo maalmo socday kadib deegaanadaas ayaa u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan ciidankaas xilligaas waxaa hogaaminayay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka uu ka mid yahay jenaraal aadan laba afleh xilli uu warbaahinta la hadlay ayuu sheegay in howlgalkan uu yahay mid dhammaan la doonayo in al-shabaab deegaanada ay kaga hareen galmudug looga sifeeyo waxaana uu sheegay xilligaas ama uu carabaabay deegaana dhowr ah in ay damacsan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanku inay ka faramunuujiyaan kooxda al-shabaab qaar weerar ku bilowda qaraxyo ayay al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda ay ku leeyihiin degmada awdhigle ee gobolka shabeellada hoose waxaana halkaas ka dhacay dagaal toos a ah u dhexeeyey ciidamada dowladda ee saldhigaas ku sugnaa iyo maleeshiyada al-shabaab ee halkaas weerar ku qaaday saraakiisha ciidanka dawladda ayaa sheegay in dagaalku uu socday muddo saddex saacadood ah islamarkaana al-shabaab lagu gaarsiiyey khasaare dhimasho dhaawac ah war ka soo baxay dowladda ayaa xilligaas lagu sheegay in ciidamada xoog dalka ay ka hortageen weerar al-shabaab ay kusoo qaadeen saldhiga islamarkaana khasaare xoogan halkaas lagu gaarsiiyey saraakiisha ciidanka dowladda ayaa sidoo kale waxaa imaankaasi warbaahinta u sheegeen in dagaalka lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab ayna ka cararayn meydadka in ka badan labaatan xubnood oo kooxdaas ka tirsan koobiyo tobankii sebtembar ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa u sura gashay inay la wareegaan gacan ku-haynta deegaanka eelgaras ee gobolka galgaduud ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa deegaanka ayaa weerar xoogan oo ku ekeeyeen ceelgaras waxaa u suura gashay in halka ay la wareegaan iyadoo xubnihii ku sugnaa al-shabaab oo in ka badan shan iyo toban sano ka talinayay deegaankaas ay isaga baxeen maalinka isla maalinkaas waddo soo gasho deegaanka ceelgaras ee gobolka galgaduud xilli uu socday howlgalka waxaa dhacay qarax miino oo xoogan qaraxasi miino waxaa ku dhintay xildhibaano ka kala tirsan baarlamaanka galmudug iyo golaha deegaanka caasimadda dhuusamareeb qaraxa ayaana haleelay gaari ay wateen xilli ay doonayeen inay qayb ka noqdaan howlgalka iyagoo halkaasi ku dhintay saddexiyo tobankii sebtembar maleeshiyada al-shabaab ayaa waxa ay qarxiyeen ceelbiyoodkii ugu weynaa deegaanka eelgaras ee gobolkaasi gargaduud waxaana halkaas ku dhaacmay qof kamid dadka deegaanka sida dowladda federaalk ee soomaaliya ay sheegtay al-shabaab ayaa la sheegay in ka hor inta aan lagala wareegin deegaanka eelgaras ay ku xireen qaraxyo kuwaasoo ay ugu talagaleen in ciidamada dowladda soomaaliya markii halkaasi gaareen ay waxyeelay kasoo gaaraan sida dowladda soomaaliya ay sheegtay hase yeeshee ciidamadu ay fajeegnaa dheeri ay ka sameeyeen arrinkaas markaana ay ka hortageen buuxiyeen walxaha qarxa ayaa lagu weeraray xero ciidamada booliis militaro ay ku leeyihiin degmada daynile ee gobolka banaadir weerarkaas ayaa ka dhacay meel u dhow degmada daynile oo laga ilaaliyo degmada dagaal saacdo qaatay ayaa halkaasi ka dhacay kaasi oo dhex maray ciidamada milatariga ee lasoo weeraray iyo kooxda al-shabaab ee weerarka soo qaaday waxaa halkaasi ku dhintay ciidamadii dowladda ee weerarka lagu soo qaaday iyo sidoo kale xubno ka tirsan al-shabaabkii weerarka soo qaaday al-shabaab ayaa xilligaasi sheegtay mas-uuliyadda weerarkaas waxayna sheegeen in weerar qaraxyo ku bilowday ay ku ekeeyeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda uu ku sugnaa meel u dhow degmada daynile isla saddex iyo tobankii sebtembar hay-adda nabad iyo sirdoonka qaranka soomaaliya enisa ayaa shaacisay magacyada iyo sawirada toddoba xubnood oo ka mid ah maleeshiyada al-shabaab oo lagu dilay weerar ka dhacay degmada awdhigle ee gobolka shabeellada hoose hay-adda nisa xubnaha maleeshiyada al-shabaab ee lagu dilay weerarkii awdhigla ka dhacay ayay magacyadu ku kor sheegtay sheekh cabdulaahi cali timijalac bashiir dheere cabdiqafaar oo loo yaqaano macalin nadaara shaaciye maxamed cali sakariye maxamed bashiir oo loo yaqaano nadaara ama dheere axmed cali daahir shuuke oo dhammaantoodba ka mid ahaa raggii ka qaybgalay dagaalkii ka dhacay awdhigle u dhexeeyey xubnaha al-shabaabka ka tirsan iyo ciidamadii dowladda ee halkaas ku sugnaa sidee hay-adda nabadsugidda soomaaliya ee shaacisay shan iyo tobankii kooxda al-shabaab ayaa weerar xooggan waxay ku ekeeyeen fariisin ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay kulaha ahaayeen deegaanka ceel la helay ee gobolka galgudud ceel la helay xilligaas maalmo un ka hor ayaa laga saaray kooxda al-shabaab kadib dagaal xoogan oo halkaasi lagula galay maalinka ah waxaa dhacay dagaal xoogan kadib markii al-shabaab ay weerar ku ekeeyeen ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka dagaalkaas ayaa saacado qaatay khasaare kala duwan ayaana kala gaaray dhinacyadii ku dagaalamay halkaas saraakiil ka tirsan ciidamada xooga dalka ayaa sheegay in isla maalinkaas ay dhacday duqayn xoogan oo dhanka cirka ah oo ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee caawiya dowladda soomaaliya iyadoo dowladdu maalinkaasi ay sheegtay in xubno badan oo ka tirsan kooxda al-shabaab ah, ay ku laysay ah, la helay shan iyo tobankii seteembar xubno ka tirsan al-shabaab ayaa weerar qarxyo ku bilowday waxay ku qaadeen deegaanka laasgacmi ee gobolka mudug deegaanka ay al-shabaab ee weerarka qarxyada ku bilowday ku qaadeen ayaa waxaa xilligaas ku sugnaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ayaana deegaankaas ku sugnaa xilliga weerarka qaraxyada ay dhacayeen qaraxyada ayaa ahaa kuwo aada u culus islamarkaana si weyn loogu maqlay deegaanka laasgacmi oo u dhexeeya deegaanada wasil iyo bacaadweyn ee gobolka mudug waxaana lagu bartilmaameysada goob ay ku sugnaayeen madaxweynaha galmudug saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya weeraradaasi qarxada ku bilowday waxay sabeen khasaaro iskugu jira dhimashii dhaawac xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa la sheegay in xilligaas qarxadaas ay ay ka soo gaareen markaana madaxweyne qoorqoor la sheegay dhankiisa inuu ka badbaaday weerarkaasi qarxada ku bilowday xubnaha al-shabaabka ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaas siddeed iyo tobankii sebtembar dowladda ethoobiya ayaa beenisay war ka soo baxay al-shabaab kadib dagaal ciidankeeda iyo sidoo kale al-shabaab ku dhex deegaan ka tirsan gobolka abakool ee koonfur galbeed soomaaliya al-shabaab ayaa xilligaas maalin ka hor war ay soo saartay waxay ku sheegtay in dagaal ka dhacay gobolka bakool ay ku dishay boqol lixdan iyo toddoba askari oo ethoobiyaana markaana ay burburisay gaadiid milatari oo ay wateen ciidamada ethoobiya weerarkaas ayaa dhacay kadib markii al-shabaab weerar ay ku ekeeyeen kolonyo ka tirsan ciidamada kuwaas oo ku socdaalayay inta u dhexaysa magaalooyinka yaad iyo waajid ee gobolka bakool danjira ethoobiya u fadhiya soomaaliya mukhtaar maxamed waare ayaa xilligaasi sidaatan warbaahinta u sheegay baraha bulshada oo keliya ayaan ka arkay sheegashada al-shabaab waan arkay laakiin maaha wax saxa waxay isku dayi karaan keliya weerar ay ku qaadaan ciidamada ethoobiya balse xitaa toban daqiiqo rasaas kuma ridi karaan ayuu yidhi danjiraha oo faahfaahin dheeraada ah ka bixiyey weerarka al-shabaab ay ku sheegteen in in ka badan boqol saddexdan ay ka dileen askarta ciidamada ethoobiya siddeed iyo tobankii sebteembar madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu xeer madaxweynehu ku magacaabay saree guud madey nuuri sheekh taliya ku-xigeenka ciidanka xooga dalka inuu noqdo isla maalinkaas madaxweynaha ayaa darajada gaashaanla sare u dalacsiiyey dayax cabdi cabdulle wuxuuna magacaabay taliyaha ciidanka lugta ee xooga dalka soomaaliya saddexi labaatankii sebtembar dowladda soomaaliya ayaa war ka soo saartay howlgal cerka ah oo duqeyn ahaa kaas oo laga fuliyey deegaano ka tirsan gobolada mudug iyo galgaduud oo lagu dilay xubno badan oo ka tirsan kooxda al-shabaab howlgal xilli habeennimaha ka dhacay deegaanada milqo iyo sidoo kale baalaldheer oo ka tirsan gobolada mudug iyo galguduud ayaa dowladda soomaaliya waxay ku sheegtay in ka badan soddon ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab halkaasi ay ku dishay dowladdu waxay xiligaasi hadalkeeda ay sii raacisay in dagaalamayaashaasi ay ku jireen saraakiil sarsare oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab dhegeystayaal waxaa halkaas kusoo gabagabaynaynaa qaybtii lixaad barnaamijkii gaarka aan uga hadlaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhammaanaya axmed dir nuur iyo anigu cabdinaasir ayaa idinla socodsiinayay qaybtaan qaybtadaxintaa ku kulmi doona sidaas nabadgelyo waxaad dhegeysateen qeybta lixaad ee barnaamijka waa barnaamijkaas gaarka ah ayaan ku eegeynay dhacdooyinkii ugu weynaa ee dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee laba kun saddex iyo labaatan qeybta toddobaad ee barnaamijkaas beri ayaad dhegeysan doontaan haddii uu alla idmo markana kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadalada afar labaatanka saaca qormooyinkii sheekooyinka ee ku dhageysataan dhegeystayaal wadajir xubinta waxaa la socodsiinaya aniga cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ester maxamed ister haddaynu ku bilaabno hadalynta afar labaatanka saaca ee aadka loo hadalhayay haddaynu ku bilaabno waxaa baraha bulshada qabsaday wiil dhallinyaraha ahaa oo la sheegay inuu dilka geystay magaalada nairobi caasimada wadanka kenya uuna soo cararay magaalada muqdisho ayaa uu dabaatii ciidanka booliiska soomaaliya gacanta ay ku dhigeen eedeysane baxsad oo dil markaa ka geystay magaalada nairobi caasimada wadanka kenya war qoraal ah oo lagu daabacay bugga ee taliska qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir ayaa lagu yidhi ciidanka booliiska soomaaliyeed oo gudanaya waajibaadka ka saaran ilaalinta shuruucda dalka ayaa soo xiray eedeysane baxsad laguna magacaabo axmed cabdiraxmaan cabdulaahi kuna eedeysan inuu dilay marxuum maxamed xasan dilkaasina uu ka dhacay caasimada dalka kenya ee magaalada nairobi waxaana hay-adaha ammaanka ay sheegeen in eedeysanaha la horgeyn doono cadaalada haddii alla idmo sidoo kale tan waxyaabaha baraha bulshada qabsadaya waxaa mid ah wiilkan eh, dhalinyarada ah oo lagu magacaabo axmed eh, cabdiraxmaan wuxuu caanka baraha bulshada waxaana lalasoo warinayaa inuu ka mid ah mid kamid ah tiimiyada ka dhisan magaalada nairobi caasimada wadanka kenya dil ayuu geystay kadibna uu kasoo baxsaday magaalada muqdisho ayuu yimid marka arrintan baraha bulshada ayay qabsatay isar waayaha dhegeystayaal hadalheynta ayaa intaan kusoo gabagabeynanahay markan dhankii qormooyinka cabdirashiid qormada ugu horeysa dhankeyga waxa ay leedahay ma rabtaa inuu qalbiga ku dego qur-aanka akhri ma rabtaa raaxo saliga nebiga badi ma rabtaa inuu ilaahay ku jeclaado adiguna jeclo xusidiisana badi ma rabtaa inaad jannada gasho wixii lagu faray sameey wixii lagaa reebayna ka joog labadaada waalidna baari u noqo dhowlo cadeyntu waa hadal wanaagsan oo aan codkiisa la maqlin ogaaw markasta ifka waxaa jooga qofkaa liita halka aad ku jirtid marka ilaahay ku xamdi oo markastana dhoolcadeey qormadan waxaynu kusoo xignay qof baraha bulshada ku isticmaala ama kusoo gala maxamed cabdi guud ahaana dhegeystayaal xubinta bandhiga warbaahinta bulshada intaan ayaana kusoo gabagabayna noo la kulantay xubinta bandhiga warbaahinta bulshada dhegeysateen oo qeybka ah barnaamijka ogaal weli ogaal oo idaacadda kulme magaalada muqdisho idinkaga imaanaya dhegeysanaysaan markan dhankii xubnaha haddii aan dib ugu laabano waxaad ku soo dhawaataan xubintii kale ee kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalkaa kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaani waxaa la yidhi fakar iyo ummaddaan farsamo fiican ku heshiinnin faamilana u kala qaybsantaa waa fashilantaaye faceed baa ka taga aadna waa u kala fogaataaye faa'iidada midnima leedahaan kiin fasirayaaye ruga inaan ka fiiqaan rabaasaad waxaad u fahamtaane midi kuma fillaateen haddaan laysla fidinayne faruhuba iskaalmaysigay foolku dhaqayaan war axmedo waa runtaaho waxaaba kaloo hore loo yidhi fadhiyarageel sukuxla ragiyo fududaha ween midna faa'iida male baa la yidhi baa la yidhi abdilow fidho fuud masheenaa fuudkisheenon ma firfira waliikaya ku tabtay adiine fijigno intaadan wax faalin ka fiirsaa la yidhi war kalamaanay waxaa kaloo la yidhi kuwii nabadda fawdayn jira oo waad fashilanteene fakarkaad qabteen baranay iyo ficiladiinniye inaad iyo daacuun tihiin faaliyuhu sheegye filimadaad jilayseen in badan faarku soo qabaye soomaalina infahantiioo dadkaad kala fogaysteene fidna iyo inaad cudur tihiin faaxisho u jooga shabaabkii markau kala firxaday baad furfuranteene sidii faqaburaaliya jinbaad soo fatahanteene feysbuukyadaad ku soo wada qorteen been fajicisa waar maxaad isku wereerinaysaa maan hore loo haddaad saa u fududahay faraskaagu ha ku qaado warnamiyow maalin welbilan facebook falangeeyaw qofa yuuska raadiyaw feerow walhunku ku dhiidoone anti usanfalnima ka fiirsado war waxaa la yidhi wayba badnaayeenoo waxaa ka mid a ah. adiga fariido faallada ku dheero ka fogaani shirarko fagaaraha dhex tagay dhulka duushaay qaado ha furfurin adoo naraay farxaddii ku caalool fayooba warwali kaalarey farta sooma ay qorin farin beena inay tahay adumo aanu diro taar war waxaa kaloo la yidhi haddaad tahay fogaan arag fakar iyo aqoon u leh filimada adduunyada ama fiira dheer tahay farxaddiyo nasiibkiiyo faa'iidiya kasaaruhu waa laba isfeeryaale isku fayila kalamaan war adigaanna fahmayno saayeel cidinama fartee eh. fartaan doonnaa qornaa aryaadaha war ma haysina ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo isgarabsahaaya eh. waxay weerar ku qaadeen fariisimo ay isku aruursahayeen al-shabaab oo la yidhaaho jeexjeexa oo ka tirsan koonfurta mudug haddamahaas waxaa ka dhacdaa la yidhi adduunka igu nooleeya haye cabdilow sootay horey u diideen inay u noolaadaan sidii bili'aadankii haho dalabo waa tii hore loo yiri eh. dadnee ceebaa sidii duugaag ay duurka u degan yihiin dad naceeba sidii duugag ay duurka u degan yihiin war abwaankoon had koor wali beeray dad wal an hayne dadna anag dunya wal an hayne duunya anag dudumbogshe ha ku baheena ani ha ii dudeena waar khawaariijtii duugaagaan weheshada dulmeerayaa kaymaho miyaa qabsatay warnimayow duurka horta dakanaha loo galaa dugaaga qudhiisna iyadaa warraxmed deerow dembigii iyo xaqii ay galeen baa geliyey duurkaase danyarkii miyay bahalladii daris wadaagaan <laughs> dugaag duurkay degtay daluug diir may dhashaayo dheegijari aryaadaha khawaariijta waxaan kula tali lahay intay goorigoor tahay dadkiina dhinac ka raaca yaadan dhumine dhinac ka raaca isdhiibo dhinac ka raaca war hooy dhinac ka raaca la siiya diidaanna waxaa la yidhi isaguu damqaayoo naftii daadi leedahay dab hayaa waxaa la yidhi kaama sugada war dad islaamahoo diintiiyo sharciga ku ducaysta baa dib u soo noqdee duulkii lunsanay way sii durkaan waar wallaweynay murtidadan shubaysaan gooja caddanbaa ku soo dartaan ahey lama meeli bugdo belbelaasan leeri warkalamaanay waxa socdo warka ma haysaane dowladda soomaaliya waxay sheegtay howlgalladii ugu dambeeyey ka dhacay dalka in lagu dilay in ka badan boqol dagaalame oo al-shabaab ah oo iskugu jira amiiro iyo maleeshiyaad hay ninkii soo joog laga waayo soo jibsaa laga helaa war gorgorow adigaan war hayne wasiirka warfaafinta galmudugoo hadlay wuxuu yidhi howlgalkii ugu dambeeyo khawaarijta ka dhanka ahayoo dhacay in ka badan labaatan iyo siddeed dhagarqabaan ku dilnay hadda hub fara badanna waa ka qalimaysanay war kalmaanay war ma haysiine booliiska gobolka banaadir waxay gacanta ku dhigeen nin eedaysana oo ay sheegeen inuu dil ka soo geystay magaalada nairobi isla markaana uu soo dilay muwaadin soomaaliyeed dalka iska dhaafa daaliimka hibidda lahkugubadahae diyaarabbu wasad diyaar galowsantaa dowladda reer jamalgorodaba dheegijari allaylehe ninkii muqdisho u moodahayow meel dilaayadu ku maada karaan ku quusa middaa warmoogow nabeedalaba warmoogahaasaan ku xusuusahay waxaa kaloo hore loo yiri ma og tahay magaalada muqdishaynu joognaa ma mililixdeen weli mana geli hilyooteen warwarka waa naga dhex gasheene waxna lilim sheegi karee ninka ciidamada shaqadii booliiska ay qabteen waxaa la sheegay inuu nairobi madaxa u ahaan jiray koox kaangiis ah oo soomaalida halkaas joogta dhibaato badan ku hayay hadda cagtii joogsan wayse marab ay cayb la kulantaaye hata shuutay saarkayaane ha ka xaabiya oo hadda wuxuu sugaaba masuuratulmaa'idoo lagu dul akhriyaa warna miyaw teesiga duduulowka badi fuudkulula ka degee dheegijari warabanguurab wuxuu hore u yidhi diiwaanka ha qoro dembiilo mar la qaban warkalamaani waxaa la yidhi dalkeennu inuu hormaray dadkuna hawshii fahmeen daliil wiil waxaa noogu filan doorkan ka horow bulshooy halkuu daanshoon jire dembiile ma dhuuman jirin alla ilaah axmedow samigay cabdulaba wuxuu yidhi how hogaanaan waxba hagreehayn hadiyo jeer la helima hogaanaan waxba hagreehayn hadiyo jeer la helima warkalamaanay warma haysaane waxaa la yidhi laba shaarihii baday waxaana la yidhi dalka kenya sarkaal macallin oo tababare booliis ah ahaa ayaa la ogaaday inuu al-shabaab ka ka tirsan yahay dowladdana sarkaal u yahay dugsiga uu ka shaqaynayo dowladda mid la mid ah oo qarsoono shabaab leeyahana waa ka shaqaynayaa layidhi waxaana layidhi wuxuu u shabaab qorista dhallinyarada iyo tababarkooda dabadeedna dowladi kaa indhadheere hay-ado badanoo sirdoonha isu kaashadaa layidhi waana la qabtay maalin ilkasigilamaada kenya kubeheetane wartaba maxaad ula yaabaysaa sawtii hore loo yidhi midba shaara qaatiyo hub iyo shaabad gooniyahe sharabaad madow iyo indhaha shaba ka saarteene shayddaanba shayddaanka kale wowshan togayaaye shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan aryadhaha kale maanay war ma haysiine isimadi esasii waa heshiiyeen war murtiyeedna waa soo saareen waxayna sheegeen doorashada buntland inaysan qusayn xildhibaanana aysan u dirsahayn qofkii aadana iya ka owsan matelin esasiina maamul madax bannaan ay tahay war madaxweynaha kaatuma firiya wuxuu soo dhoweeyey war murtiyeedkii ka soo baxay isimada wuxuuna yidhi madaxda buntland isimada iyo shacabkuba ha taageereen war murtiyeedka ka soo baxay warmikamiya ixtiraafteen war walileeney bushukulel baahan karong baahana dherega karong bilaayina nabada karong waarmadoyo adiguna ma ku laaban doontaa war kalamaanay waxaa la yidhi dadka xilalkaha ayaa dhaliiluma dulqaataane kalamaanna waa jecel yihiin inay wax sheegaane iyagaa kuraastii hayoon sheer ku leenahay hadday shacab sideennaa yihiin cidima maagteene musuq maasuq weeyaan inay nagu hor qaataane maxaa annaga naga galay haddii lays casili doono waxaad dhegaysteen xubinta kalamaan oo qayb ka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye guud ahaanna barnaamijkii ogaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa tan iyo intaan barnaamij midkaan la mida ah ku kulmi doonno sidaasii nabadgelyo